رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii mukhtasirka abishujaacan ku jirnaa waxaan ka soo baxnay kitaabkii qeybihii soonka waxaana noogu soo dambeysay ictikaafkii arrimooyinkiisa kitaabu lxaji xajkii ayuu kitaab u yahay wa sharaa'idu wujuubi lxaji xajka waajib ahaashihiisa shuruudiisa sabcatu ashyaaa waa toddoba waxyaabood toddoba waxyaabood ayaa xajka waajibaadkiisa shuruud u ah kow alislaamu islaamnimo waalbuluuqu qaangaar waalcaqlu caqli waalxuriyatu xuriyad wa wujuudi azaadi iyo waalraaxilati sahay iyo gaadiid helitaankiisa wa takhliyatu طariiqi iyo jidka inuu maran yahay oo jid la mari kara uu yahay iyo wa imkaanu almasiiri masiir inuu suuragel yahay oo qofka uu socodkii amaakin mumkin ay markaa u tahay shuruudaha wuxuu ku waajibayaa xajka oo haddii islaamnimo aysan jirin lixda kalena la helo ma soconayo haddii buluuq uusan jirin saasoo kale caqli iyo garaad waa qofku in maskaxdiisu ay taam tahay caqlina leeyahy majnuunka ka baxoo qofku markuu waalan yahay wax takaaliif ah oo korkiisa saaran ma jirto soon lagama rabo salaad lagama rabo wax laga rabaa ma jiro waa qof qalinkii laga rafacay waaye xorriyaddu waa lagama maarmaan waayo canug yar kasta oo xajiya haddana qaan gaara xajka islaamka lagu leeyahay qof kasta oo addoon ahoo xajiya markuu xoroobana xaji islaamka markaa waa lagu leeyahay zaad iyo raaxilo waa lagama maarmaano mufasiriinta qaar ka mida markay fasirayaan man istataaca ileyhi sabiil sabiilka waxay ku fasirayaan zaad iyo raaxilo inay imkaan tahay suuragal u tahay masiir iyo in waddadu ay tahay waddo la mari karo khaalida markaa ah wa arkaanu lxaji arbacatun taasi waajibyaalkiisii waa kana waa rugniyaalkiisii arkaanta xajka alixraamu waa xarmasho maca niyati niyo ay la socoto waalwuquufu waa wuquufkii bicarafa waaatawaafu iyo tawaaf bilbeyti beytka in la tawaafo waasacyu oo bayna asafa waalmarwa'a afartaana waa arkaanta xajka waa xarmasho oo niyo la socoto wuquufka carafo dawaafka beydka safa iyo marwa orodkeeda wa arkaanu lcumrati cumrada rugniyaalkeeda arbacatu ashyaa'a waa afar sheeyaalo ah afar waxyaabood waaye ayadana rugniyaalka cumrada alixraamu xarmasho watawaafu tawaaf kacbada la tawaafo waalsacyu orod oo safii marwo ah waalxalqu xiirasho aw taqsiiru ama gaabsasho fii axadi alqowlayni waa afartaa waxyaabood axad alqowlayn qowlaynka ama labada qowl mid ka mid ah waalxalqu aw taqsiiru taasuu qofku samaynayaa ixraam iyo tawaaf iyo sacyi gaabsasho ama xiirasho labadaa mid kamida inuu qofku sameeyo wa waajibaatu lxaji xajka waajibyaalkiisa hayru alarkaani oo rugniyaalka kayrkood ah arkaanta aan markaa ku jirin halaathatu ashyaa waa saddex shay waajibaadka rugniyaalka markaa ka baxsan alixraamu waa xarmasho min almiiqaat qofkii inuu miiqaadka ka xarmado wa ramyu aljimaari waa tuurashada dhagxaanta athalaathati ee saddexda ah iyo walxalqu xiirashada saddexdaa waxyaaboodna waa waajibaadka xajka wasunan lxaji sabacun xajka sunnooyinkiisuna waa toddobo alifraadu waa ifraad wahwa ifraadka waxaa loola jeedaa waa taqdiimu alxaj waa xajkoo laga hormariyo cala alcumrati cumrada oose la socotaan kayfiyaadka iyo qabka loo xajiyaa saddex ah ifraad baa ku jira ifraadku waa in xajka iyo cumrada uu xajku horumaraa amaa labada nusuq ee kale ee loo xajiye waa tamatuca iyo qiraankee waa labadaba inay cumradu hormaraan xajkana ay ka dambeeyaan tamatucoo qofku markuu cimraystuu xalaaloobo dharkana iska dhigo wax kastoo xaaraam ka ahaa qofka xaajigana u xalaaloobo maalinta sideedaadkee yoomu tarwiyana oo haddana xajkii bilaabo cumradii baa u hormartay qofka qiraanka ahna waa lamidoo wuxuu bilaabayaa cumrada laakiin wuxuu tamatuca uga duwan yahay asagoo xaramkiisu baaqi ku ahaana wax ka xalaaloobaya markaa ma jiro ifraadka waa wahwa taqdiimu lxaji waa xajka oo laga hormariya cala alcumrati cumrada waaltalbiyatu iyo talbiyeysi labayk allaahuma labaygta waa sunanta xajka waatawaafu wa tawaafu alquduumi tawaafu alquduumka qofku saddex dawaaf baa jirtaa saddex tawaaf ayaa markaa jirta saddexda tawaaf ee jirta waxaa waaye waa tawaafu lquduum iyo tawaafu ziyaara iyo tawaafka ku xigee asagana la yiraahdo waxaa la yidhaahdaa waa tawaafu alwadaac saddexdaa tawaafood ayaa asagu uu leeyahay marka midkan wuxuu leeyahay wa tawaafu alquduumi waa tawaafu lquduum iyo walmabiitu baryitaanka la baryo bimusdalifata waa habeenka tobanaadka ah maalinta sagaalaadka marka carafa laga yimaado waxaa la soo baryayaa oo la jiifanaa habeenka tobanaadka soo gelayso waa musdelifa waalmabiitu bimusdelifa wa rakacata tawaafi labada rakacadood ee tawaafka qofku markuu tawaafo waa tawaafulquduumkee inuu laba rakacadood uu ku tukado maqaamu ibraahiimka gadaashiisa waalmabiitu biminan iyo baryitaanka mina weli sunantii xajkan wadnaa iyo tawaafu lwadaaci tawaafka lagu magacaabo tawaafu lwadaac tawaafulwadaacna waa tawaafka ugu dambeeya ee qofka xaajiga ah laga rabay inuu soo sameeyo wayatajaradu wuu dhar dhiganayaa alrajulu ninka cinda alixraami xarmashada xaggeeda ma agteeda canilmakhiidi buu iska dhigayaa dharka tolan oo dhan wayalbasu wuxuu xiranayaa isaaran wa waridaa'an hoosgunti iyo kor saarasho waa laba go macnaha go'na hoos uu ka xirto midna uu kor ka qaato abyadayni oo cad cad ah inuu xirto ee mtaqaanaa dhar tolan ayaa loo diidayaa wayatajaradu wuu dhar dhiganayaa oo wuxuu iska dhigayaa arajulu ninku cinda alixraami xarmashada agteeda can ilmakhiiti wixii tolan surwaalku wuu tolan yahay waa ka mamnuuc xataa buumaha hoose ma xiran karo waa ragga amaa dumarka ay wax kastoo xiranayaan wayalbas wuxuu xiranayaa ninka isaaran isaarka waa waxa hoos laga xirto go-i cadaaye hoose wa ridaa-anna waa waxa garbaha la saarto kor la saarto abyadayni oo markaa cadcad ah faslun fii maa yaxrumu waxaa ka xaaraam ah waaye cala alxaaji xaajiga dushiisa ficluhu samayntiisa inuu sameeyo wixii ka mamnuuc ah waa yaxrum waxaa ka xaraam ah cala almuxrimi qofka muxrimka ah cashratu ashyaa'a toban waxyaabood waa lubsulmakhiiti wixii tolan xirashadooda inuu labisto wixii tolan iyo wa taqtiyatu ara'si daboolitaanka madaxa min arajuli waa ragga xaggiisa waalwajhu iyo wejigoo min almar'ati naagta xaggeeda ah wa tarjiilu ashacari shallaysiga timaha wa xalquhu xiiritaankiisa wa takhliimu aladfaari ejyaha oo la guro waatiibu wixii carfahaya amase barfuun ah iyo wixii lamidaana catar wa qatlu saydi iyo ugaarta dilitaankeedana waa ka mamnuuc wa caqdu nnikaaxi iyo inuu nikaax gunudo qofka xarman ee xajka ama cumrada ku dhex jira naagna ma dooni karo mana loo dooni karo dad doonayana ma raaci karo inta waa ka mamnuuc wa caqdu nikaaxi waalwad'u iyo istaaga waa jimaaca loola jeedaa walmubaasharatu iyo mubaasharad oo bishahwati markaa ah inuu xaaskiisa uu kula mubaasharo jirkeedii jirkiisu ay istaabtaan asagoo shahwo markaa ula jeeda wa fii jamiici dalika intaa dhammaantood alfidyatu fidya laga qaadaya qofkii intaa markaa la yimaada tin buu iska gooyey cijibuu iska guray catar buu marsaday ugaar buu dilay madax buu daboolay iyo wixii markaa lamid ah waxaa qofka uu bixinayaa alfidya fidyo fidyada waxuu uu bixinayana way noo imaan doontaa ilaa caqda nikaaxi mooyaane nikaaxa caqdigiisa fa innahu laa yancaqidu maba guntismaayaba oo haddii gabar lagu daro qof xarman maba ku xirmaysaba akhyaar uu doonaysa haduu galaba maba geli karo oo maba ku jiraba iyo wixii markaa lamid ah fii maa yaxrumu waxaa ka xaaraam ah cala alxaaji qofka xaajiga dushiisa ficluhu samayntiisa waa waayaxrumu waxaa xaaraam ka noqonaya cala almuxrimi qofka muxrimka ah ee xarman casharatu ashyaa toban waxyaabood casharata ashyaaan baa ka xaaraam ah waa lubsulmakhiiti xirasho makhiidka iyo dharka tolan oo markaa xirto wa taqdiyat ara'si iyo daboolitaanka madaxa waa min arajuli rajulka iyo walwajhi wejiga oo ka mamnuuca min almar'ati naagta oo gabadha markay xajinayso in wejigeedu furnaadaa iyo gacmaheeda inta kafaynkaa wa tarjiilu shacari ayaa ka mamnuucahoo markaa ka xaaraam ah wa xalquhu iyo madaxa xiirintiisaba wa taqliimu ladfaari cijyaha guritaankooda iyo watiibu catarka iyo wixii markaa carfahaya waqatlu saydi ugaarta e, e, dilitaankeeda laa taqtulu sayd wa antum xurum sida ilaahay dhahay subxaana wa tacaala inaad ugaarta dishaan idinkoo xarman wa caqdu nikaaxi iyo gulud la guludo nikaaxa waalwatu iyo wadiga na markaa waa mamnuuc oo markaa qofka xarman wuxuu ka mid yahay tobanka waxyaaboodoo mamnuuca markaa ka ah wa caqdu nikaaxi waa nigaaxa gunudiisa ama in la gunudo wat-u iyo wadciga wadcigana markaa waa ka mamnuuca wadciga waxaa loola jeedaa qofki inuu uu sameeyo jimaac ama galmo walmubaasharatu waa isku istimtaacid oo bishahwati shahwo loola jeedo wa fii jamiici dalika inta hadday dhacaan alfidyatu ilaa caqda nikaaxi nikaaxa gunudiisa maahane fainahu nikaaxa qofka xaram uu loo sameeyo laa yancaqidu maba ansaxayuu ka wadaa oo ma guntismaayo walaa yufsiduhu u fasaxaadi maayo qofka xajkiisa ila alwad'u jimaac oo fi lfarji farjiga uu jimaaco maahani haddii farjiga gabadha uu isticmaalo uu mtaqaanaa galmo ku sameeyo marka wuu fasahaadayaa walaa yakhruju minhu bilfasaadi fasaadna ka bixin maayo xaggiisa waman faatahu qofkay ka tagto alwuquufu istaagid bicarafata la istaago taxallala bicamali cumru ku xalaaloobaya wa calayhi alqadaa walhadyu korkiisa waxaa ahaanaya inuu xajkiina soo gudo hadyina uu markaa bixiyo xajku waa carafo waa rukniga ugu weyn ee asaaska u ah xajka rasuulku muxuu yidhi alxaju carafa xajka oo dhan waa carafo muxuu ula jeedaa macnaa xajka guto dha ma aha dhagax baa la tuurta meel baa la seexdaa xoola la qalaa waxyaaba la sameeyaa laakiin wuxuu rasuulku ula jeedaa rukniga asaaska ah ee ugu weyn ee haddii la waayo xaj uusan jirin yaa carafaa markaa laga rabaa saasuu markaa rasuulku ula jeedaa waman faatahu qofkay dhaafto alwuquufu istaagidda bicarafata taxallala wuxuu ku xalaaloobayaa bicamali cumratin cumro camalkeeda wa calayhi alqadaa soo gulid baana laga rabaa iyo walhadyu waman taraka qofkii ka taga ruknan rukni lam yaxila min ixraamihi xataa yatiya bihim lam yaxila ka xalaaloobi maayo min ixraamihi xarmashadiisa xataa yatiya bihi ilaa ula yimaado oo qofkii rukni ka taga waman taraka waajiban qofkii shay waajiba ka taga lazimahu dam dhiig baa laga rabaa waman taraka sunna qofkii ka tagana lam yalzimhu wax ku laasimaya bitarkihaa ka tegitaanka uu ka tegay shay-un oo shay ah ma jiro wax ka laasimayo oo laga rabaanayo dhiig ah amase soon ah amase inuu soo celiyo la yimaado ah korkiisa ma aha waman taraka ruknan qofkii rukni ka taga waa rukni xajka ka mid ah lam yaxila ma kama xalaaloobayo min ixraamihi xarmashadiisa xataa ya'tiya bihi ilaa ula yimaado kala yimaado waman taraka waajiban qofkii shay waajib ah ka tago ahan lazimahu dam dhiig baa laazimaya oo laga rabaa waman taraka sunna qofkii ka tagana lam yalzamhu bitarkiha shay ka tegitaanka uu ka tegay shay ku laazimaya oo korkiisa ahaanayo markaa ma jiro fi dimaa'i baanu gelaynaa alwaajibati dhiigaga waajibka ah meesha haynoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu aclam